alxamdu lilah slى اllah wslm عlى nabiy اllah wعlى alih وsaxbi man wala ama bacd allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllah baab اlcitqi citqigii buu ku saabsan yahay xoreyntii qof la xoreeyo addoon ahaa ilahay dartii iyo taqaruban ilى اllahi loo xoreeyo subxana wa tacaala kitaab اlbuyuuc buu ku dhex keenay cidqiga musanifka maxaa yeelay cuquuddii bay kamid tahay cidqigu cuquudduna laba qaybood bay uqeybsamaysayoo caqdu اlmucaawadaat iyo caqdu tabaruc caqdi ciwad iyo xoolo lagu kala qaato iyo caqdi tabaruc iyo alla dartii iyo qurbo iyo cibaado loola jeeda keliya marka cidqigu cuquudda tabaruc uu ka mid yahay bacda suwarihi iyo qiimo kamida asaguna dhaqaale iyo ciwad kama madna oo kitaabadii baa noo imaan doonta almukaatab halkaasay marka munaasabada beeca iyo caqdiga ee muxuu ahaa cidqiga ay kaleyihiin cuquudii bay kamid yihiin yuu kamid yahay cidqigu mucawadaadna waa ku jiraa meelaha qaar oo suuradaas aan ah sheegnay almukaatab saasoo ugu keenay musanifka laakiin culimmadu waxay u badan yihiin in kitaab اlcitqi ama baab اlcitqi ay ku keenaan fi aakhir اlkitaabi kitaabka aakhirkiisa ku keenaan tafaa-ulan ayagoo tafaa-ul oola jeedo bian yactiqahu اllahu min annaar inuu ilahay naarta ka badbaadiyo ka xoreeyo sa ayagoo oola jeeday kitaabka ku khatimaan kutubta ku khatimaan wuxuu kamid yahay acmaasha mashruuca ah ee ilaahay subxaanaه wa tacala lagu dhowaado naartan lagaga badbaado faku raqaba falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba fabku raqaba qor in la xoreeyo waxyaalaha caqabada ahee naarta lagaga koro ee lagaga badbaado jannada lagu galay kamid tahay khabarkii fi saxiixayn ku sugnaana nabiga alayh salam waa kii yidhi nin allaana ninkii qof xoreeya muslima ilaahay naartuu kaga badbaadiyaa xubin kasta oo asaga kamid xubnihiisi buu ilahay kaga badbaadiyaa min anaari naarta xata alfarju bilfarji xubinba xubin baa la qaabilin oo naarta lagaga xoreyn qofkii uu xoreeyey iyo kii wax xoreeyey baa laisqaabilinaya marka xubinta qofkan wa xoreeyey xubnihiisa kamida waxaa la qaabilin qofkii la xoreeyey xubnihiisi naafta ilahay kaga xoreynaya subxaanahu wa tacaala huwa qurbat weeyaan buu lehay musanifku waa qurbo cibaado ilaahay loogu dhawaado weeye walaa yasixu mar asaxo marka hadday shay maaliah oo dhaqaalo ku saabsanna uu yahay ila addoonku waa xoole xooluhu kamid yahay waa lagu tasarufayo marka inaad iibiso iyo inaad hibayso iyo inaad xorayso intaba tasaruf bay soo geli qofka noocaasi marka tasarufaya caqdiga ku tasarufi maaliga ah waa inuu yahay qof xoolihiisa ku maamuli kara oo xor u ah <clears throat> walaa yasixu ma asaxo ilaa min muطlaqi tasarufi tasarufkiisa qof uu furan yahay mooyeene oon qeydnayn oo xidhneyn oo xanimnayn xor ah hadday noqoto beecii iyo hibadii iyo wasiyadii iyo cuquudda ama tabarucadaada ama mudlaqa ha mxuu aha cuquud mucaawadaad intooda badan sidaa wey wayasixu waxaa asaxayaa cidqigii bisariixi lafdi sariix oo cad oon macno kale oon ahayn xorayn aan lahayn ayuu ku asixi bilaa niyati niya la-aan buuna asaxayaa hadduuba lafdigu lafdu sariixa yahay ku cad meesha ayada ahe lagu la keenay iyo waxaa loo adeegsaday ku cad yahay niyo ma baahno sida dalaaq oo kale iyo alfaad sariix iyo kinaayu leeyahay cidkuuna sariix iyo kinaayu leeyahay cuquud fara badan baa sidaas ah marka lafdigu hadduu shaygu hadduu sariix yahay lafdigiisii kuna cad yahay niyadaydi iyo waxaasa noola jeediya laga aqbali maayo wayasixu waxaa asaxayaa cidqu raqabadii bisariixi bilafdi sariixi lafdi cad buu ku asixi bilaa niyati niyana lama baahno kol hadduu lafdigii sariix yahay wabilkinaayati buu ku asaxayaa lafdi kinaaye ah kinaayadana waxaa weeyaan waa war laba macnoba laga fahmi karo oo waxaana waa loo fahmi karaa cidqi wax kalena waa loo fahmi karaa kaasaa laba macno laba macno ahaanba waa loo istic laba shayba waa loo isticmaalaa sarbeeb ahaan wey <clears throat> kinaayana wuu ku ansaxaa laakin maca niyati niyo wayna la socoto hadduu lafdi laba macnoba loo isticmaalo uu yahay oo cidqina loo isticmalo wax kale loo isticmaalo kinaayo weeyaan waa in niyo marka ay la socoto oo la yihaahdo maxaad oola jeeday niyadaasaan ka lahaa markaas xukunki fulaya fasariixuhu sariixu lcitqi cidqiga alfaadiisa sariixahe ku cad xoreynta alcitqu weeye ah, inaad tidaahdo actaqtu waan xoreeyey actaqtuka waan ku xoreeyey lafd lcitqi wاlxuriyatu lafdu lxuriye weeye anta xurun baa ku tiri waa lafdi sariixa wax kale looma qaadan karo niyana uma baahno qofki addoonkaana waa xurubayaa wa raqabataka raqabadaadii qoortaadiina waan sii daayo waan furay fakun raqaba aayadda qur-aankeeda waa ka ilaah yidhi iyaduna sariix weeye walkinaayatu lafdiga kinaayaha ee niyo u baahanna waxaa kamid a ah alfaadiisu laa milka lii buu ku yidhi wax milkiga caleyka korkaada kuguma lihi oo aniga maarata addoon ima tihid ama maarata kuma mulkinin kuma lihi waxyaala noocaas oo kale wey walaa sulطaana awood lii aniga iguma sugnaanin caleyka korkaada wax awoodan kugu leeyahay ma buu yihi war maxaad ka wadaa laleyahay awood kuguma lihidaas ma xornimaad awooda inaad xoraysaa rabta mas wax kale waa kinaaya ilena wa anta adigu lilaahi ilaahay baad leedahay ilaahay baa kuleh a ah, anta lilaahi wa xabluka xadhigaadii calaa qaaribika tunkaaduu saaran yahay qaaribka waxaa loo isticmaali jiray xoolaha markii la dabro geela oo kale oo intii dabarka laga furo xarigii luqunta u xidhnaana dhabarka loogu tuuro oo uu neefka ogaado inuuna wax lugihiisa ku xiran uusan jirin xarigiina uuna ku laadlaadin oo uuna ku faynin oo uuna ku istaagaynin degtaba u saaran yahay big buu dhahay urdaya marka orod wey xariggaada tunku kuu saaraya wey madaxa ban wey iyo hortaa ban wa xabluka calaa kaaribika wa shibhu dalika alfaadaaya wixii lamid ah ayaa waxaa loo isticmaalaa kinaayaad baa la yihahdayo niya un baa loo baahan yahay inuu niyo ku daro <clears throat> ayb wayajuusu waxaa banaan tacliiquhu cidqiga in la xiro calaa shardin shardi oo shardi ku xidho oo tira wa waxaad u imaadaad xor tahay waa ku banaan yahay waana fulayaa shayga haddii la helo maxaa yeele cidqigu sidiisuba xagga mar walbaba shareecadu waxay xoojinaysaa siduu ku dhici lahaa marka waa la tasaahuli waa la fududaysan waxyaalo badan oo mucalaqaad oo shardi iyo sife lagu tacliiqiyo la ogoleen ba cuquudan soo maray laakiin caqdigan ku saabsan cidqiga iyo xorayntu isagoo maca shardi ah waa saxaya haddii mashruudkiisi la helo marka wayajuusu waa banaanya tacliiqu in lagu xidho calaa shardin shardi mila ida jaa zaydun zayd hadduu imaado fa anta xurun xor baat kol allaala kolkuu zaydi baa marka xor buu noqonaya qofka asagaha fa callaqa hadduu ku xidho bisifatin tilmaan iyo shardi buu ku xiday lam yamlik ma hananayo qofkii maaligaha aلrujuuca inuu noqdo fiihi fi cabdi u ku laabto bilqowli hadal la ogu laabto ma hanan karo yani wuxuu yihi zayd markuu imaado xor baa tahay intuuna zayd imaanin waan ka noqday ma dhihi karo intuuna zayd weli imaanin zaydkii la sugaayey ee hadduu imaado uu xoroobi lahaa hadduu dabcado inuu ka laabto qowl kuma noqon karee ficil iyo tasaruf buu ku laaban karaa zayd intuu imaa intuu intu markuu imaadaad xor tahay zayd intuu imaaninba suuquba geeyo iska gatayba waaba gatay ficil buu marka ku buriyey waa ansaxaysaa laakiin war waan ka noqday laga yiri maayo wuxuu leeyahay faidaa callaqa bisifatin tilmaan iyo shardi hadduu ku xidho lam yamlik rujuuca noqod ma hananayo fiihi lagu laabto cabdigii bilqowla eray iyo hadal waa ka laabtay iyo kugu soo noqon maayo wayajuusu waxaase bannaan alrujuucu soo ceshasho bitasarufi tasaruf iyo ficil addoonka lagu tasarufay waad kusoo ceshan kartaa kal bayc oo kale adoonkiiba waad gadi kartaaba marka hebel baa ha imaaday iyo imaashihiisii iyo ka horba waad iibisay qof baad siisay wanaxwi wixii lamida ah. beecaay wixii lamid ah oo tasarufaadka kale ee ficliga ah waad kaga bixi kartaa shardigii iyo sifadii aad tacliiqisay laakiin hadal iyo waa ka laabtay lagaa aqbali maayo fa in ishtaraahu addoonkii uu gaday intuu marka hore shardi iyo sifo xoreyntiisa ku xidhay uu iska iibiyey oo ficil uu ku buriyey in ishtaraahu haddana hadduu soo gato mar kale uu soo iibsado bacda dalika markuu galay kadib lam tacud isifatu sifadii iyo shardigii ma soo laabanayo oo la maayo adoonkii waa soo ceshatay mar labaad baa soo galatay zaydna waa imaaday marka xor buu noqon la maayo xukunka asaga ahaayo hore waa u dhamaatay beeyac baa soo galay meeshii adoon cusub oo nin ka garatay oo kaleu noqday mar labaad inaad shardi iyo tacliiq iyo sife iyo hadalla kale ku hadasho yuu u baahan yahay kii hore ma shaqaynayo fain ishtaraahu hadduu mar kale soo gato bacda dalika markii uu soo iibsaday kadib buu marki uu maxaa ujeedaa uu gaday iska gaday kadib uu soo iibsaday lam tacud isifatu sifadii ayadaheedi shardigii uu ku xidhay hore ma soo noqonayso oo yajuusu waxaa banaan fi adoonkii waxaa ku banaan yajuusu waxaa banaan cidqigii fi adoonkii ku banaantay adoonkii inaad xorayso dhammaantiis oo tirahdo anta xurun liwajhi illaahi dhammaantii aad xorayso <clears throat> wuu ku xoroobi wa fii bacdihi qaar asaga kamid inaad xoraysana wuu ku xoroobi a ah, waxaa tihi bacduka xorun nisfun minka xorun baa tidhi fain actaqase bacdi hadduu xoreeya hadal usii baahan oo lasii tafsiirine in actaqa hadduu xoreeyo bacda cabdihi addoonkii uu lahaa qaar kamiduu xoreeyey isaga keligii baana iskale cataqa adoonki waa xoroobi kulluhu dhammaanti waa xoroobaya wax siraayo la yiraahdo yaa gelaysa isaga ah, dhan waa fufay waa israacaya isagoo addoonkiisiba wuxuu yiri bacduka xor adi keligaa baana iskale intii kale waa inuu xoroobaa <clears throat> ma kala hari kara wey qurbada iyo cibaadadan cidqiga iyo sida shareecada mar walba ugu boorinaysa in adoonnimada iyo la zuuliyo oo dadkuuna addoommo ilaahay mooye wax kalaba ayna jirin mar walba marka waxaa weeyaan biadnaa yani maramarsiyada ugu yar baa lagu xoreynaya marka fain actaqa bacda cabdihi buu xorey cataqa kulluhu dhamaan waa xorowaya fain kaana cabdan se hadduu yahay addoon bayna thnayn laba udhexayso asagii nin kalaa isku leh maanta faactaqa axaduhuma midkood baa xoreeyey nasiibahu qeybtiisii cutiqa qeybtii horta waa la xoreyn oo qeybtaydii xor baa tahayduu yidhi waa xorobaya qeyb kalaa soo hadhay adoon uu yahay marka oo ninkii kale uu leeyahay marka qeybtii kale maxay noqonaysaa waxay noqon qofkan wax xoreeyey ee hadalka keenay ee ninkii shariigiisaah intii uu lahaa isaga ka xoreeyey intii kale ee ku laab ku laabneed mxua shariiga ku laabneed wuxuu ku khasban yahay inuu israaciyo xoreeyo hadduu maal leeyahy hadduu maal leeyahay hadduusan maal lahayn uu ku xoreeyose oo uu isku raaciyo uuna lahaynna adoonkii mubacad buu noqon qeybna xor buu noqon qeybna adoon buu noqon sidaas qaar culamada kamid qabaan marka wuxuu leeyahay fain kaana cabdan adoon hadduu yahay bayna thnayna laba udhaxaysa oo facataqa axaduha midkood uu xoreeya nasiibow qeybtiisi iyo nasiibkiisiibuu xoreeye cutiqa nasiibka horta waa la xoreeyey qeybtaasu xor yahay uma in kaana muusiran hadduu yahay ninkan waa xoreeyey qeybtiisi qof muusir muusirahoo dhaqaalo leh oo qeybtii kale soo hadhay ee shariigiisa kusoo hadhay ninkay shirkada ahay kusoo hadhayna waa ka gadi karaa cataqa calayhi nasiibu shariikihi fi lxaal cataqa waa xoroobaya addoonkii calayhi midkan xoreeyey ee hore hadalka bilaabay buu ku dul xoroobi waxaa xoroobaya korkiisa nasiibu shariikihi shariigiisii lalahaa nasiibkiisi fi lxaali isla markaaba asaga korkiisa ku xoroobaya walazimahu waxaa ku laazimi asagana qiimatuhu qiimihii shariigiisii xiinaydin markaa ayada uu xoroobay addoonkii wuxuu yihi niskey nis baa la lahaa hebel baa kulahaa soo maha niskeygan waan ku xoreeyey bu yiri addoonkii marka shaqayn jiray ee addoonnimo isku qeybaalay ee hawshiisoo oo dhan ba asyaadiis mxuu ahaa sidyaalkiis u shaqeynaya qeyb buu xor noqdo iska shaqaysanaya qeybna addoon buu noqdo marka waa kaa dhan saaran yah dhantar wey marka waxaa laleeyahay xoolo ma leedahay haddii la ogaado ninkan uu xoolo leeyahay addoonka qiimihiisa mathalan toban kun buu ahaa niskii wuu xoreeyo shan kun halkaasi ku dhamaatay shan kun oo kale oo ninkan asagaa u celiyana wuu hayaa xoolihiisa waa laga helaya qiimahaas waa hayaa waxaa shantii kun ninkan shariigaadaasi addoonkiina adaa mawlo u ah aduu kugu xuroobay korkaada oo mawlihiisa ah, lixmata ka laxmatu nasab saasaa laleeyahy nasiib muxuu le cataqa caleyhi nasiibu shariiki baa ku xoroobaya fi lxaal isla markaaba walazima qiimatu qiimihiisana waa ku laazimayaa xiinadii markaasoo qiimihii addoonka la qiimeyn wuxuu suuqa ka joogay nis baa laba loo qaybinaya nis asagaaba xoreeyo majaan weeyaan oo buu ku xoreeyey niskii kalena waxaa laleeyahay shariikaad u celi wain kaana mucsiran hadduu kaa yahay muusir baa la yidhi hadduuse yahay ninkan wax xoreynaya mucsir faqiir ah adoon buu nin lalahaa xoolo kale ma laha intiisi waa xoreeyey cataqa nasiibuhu nasiibkiisi unbaa markuu ka xoroobay addoonku faqad oo keliya mubacad buu noqon marka nisna sayidkiisi buu u nisna asagaa shaqaysan oo la xoreeyey oo danihiisi iyo xoolihiisii weeyaan asagaa iskale bacd alculamaana waxay qabaan in addoonka xataa hadduu ninkan wax xoreeyey uu mucsir yahay oo qeybti kale uu soo celin waaye oo wada xoreyn waayey istusciya alcabdu gayra mashquuqin fiihi waa kii xadiidka lahaa nabiga aleyh isalaatu wasalaam waa lagu shaqaynayaa waxaa laleeyahay shan boqoloo baa lagu leeyahay ama kun baa lagugu leeyahay oo ninkan kale in loo celiyo la rabay ninkii adiga ku xoreeyana ma celin karo oo faqiir weeye nisna adiga kabaraweyso oo soo shaqee kunkii ninkaa laguu lahaa inta kalena ninka intaad ka xoroobaysa u shaqee sayidkaadi weeye markuu intii soo shaqeeyo keeno uu u dhiibo ninkii lahaa ule intii aad igu lahaan lahayd qeybtii igaga soo kaagaagi lahayd waa kane ho buu le warka xoroobaya waa xoroobaya labada qolba way jiraan laakiin hadda wuxuu ku taga wain kaana mucsiran cataqa nasiibu faqad intii nasiibkiisa kaa u xoreeyey unbuu xoroobay waman malaka axad alwaalidayni ninkii mulkiyey labadii dhashay mid kamid a ah labadii dhashay mid kamid oo addoomahabaa soo wareegay gacantiisii soo galeen waa soo gatay adigoo addoomaoo dad leeyihiin wain calow haba koreeyaana oo awowi iyo ajdaadiisi iyo ayayadiis iyo dadka isaga u ka farcamay wain calow aw ilmawluudiina malaka wuxuu mulkiyay almawludiina kuwii la dhalay caruurtiisii iyo caruurtiisii iyo wain safaluu hoos baa u dhaca ha hooseeyaane awlaadu awlaadihii wey cataqa calayhi waa ku dulxoroobaya aabihii maalintu gacantaada soo galaba xor buu noqon ilmahaadi maalintu gacantaada soo galaba xor buu horay ka noqon maxaa yeelay waxaa lamida ah labada waalidkii iyo cumuudda iyo nasabka hadda uu sheegay musanifka usuusha iyo furuucda waxaa lamida ah kula maxramin kula eh, maxramin muxuu ahaa eh, raximin maxram kula raximin maxram xadiidkaasuu leeyahy man malaka daa raximin maxramin fahuwa xor qof kamida raximkiisa iyo qaraabadiisa maxaarimtiisana ahoo hadday haween yihiinna una guursadeen rag hadday yihiinna kuwaasi ay facsiman yihiin adeeradiisi iyo abtiyaashii iyo habaryarihii iyo eedayaashii iyo caruurta walaalihii ay dhaleen kuwaas o dhan maxaarim baa la layihahda waana raxime ninkii mulkiya fahuwa xorun xor wey aaba iyo hooyo iyo mxuu asal iyo farax keliha maaha wa in malaka hadduusan mulkiyo bacdahu maanta aabihii hooyadii muna wada mulkinina qayb baa kaga soo hagaagtay qeyb buu ka mulkiyey oo iibkiisii ayuu in ka gatay nin kalena in gatay shirkay ku noqdeen see la yeela iyaduna wuxuu leeyahay waa la fiirinaya fain kaana hadduu yahay iibkaas iyo mulkigaas biridaa isaga ridihiisa isagoo og in hooyadii aabihii walaalihii caruurtiisa ay yihiin buu soo gatay oo raalli ka ah wahuwa isaguna muusiru nin xoolala weeyaanoo inta kale waa israacin karaa quwima caleyhi addoonkii baa lagu dulqiibeen albaaqi intaa hadhay addoonnimada ku hadhay intiisa ugu xeroobaye wacutiqa waa la xoreen addoonkii dhammaantiisba waa la xoreynaya waxaa leeyahay adig gacantaada maalinta soo gale qaybtaada xor buu noqday qaybta kale ee ninkaas shurakada aheyd raallina waad ka aheyd inuu gacantaada soo galee qiimihiisii u celi baa laleeyahy quwima calayhi qiimata cadlin waa kii xadiidka ahaa si cadaaladaha loo qiimeen suuqa meequu ka joogaya intaas nis ka go anaa iska leh intayda waa xoraystay niskii kale u celinaya ninkii lalahaa quwima caleyhi baaqi wa cutiqa markaasaa la xoraynaya wailaa wailaada waxay ku dhacaysaa laysa biribaah markii lasoo gelin lasoo gelay isaga raadli kama aheenba waxaa kaloo ay ku noqonaysaa laysa muusiran nin muusiroo waxayo oo wax israacin kara maba ahaba falaa ma xoroobayo markaas wailaa falaa walow actaqa alxaamila intiisiba xoro inti kale lakin baaqi buu ku haraya walow actaqa hadduu xoreeyo sayidkii alxaamila almaratu alxaamila almar'ata alxaamila haweeney xaamilo ah ayuu xoreeyey cutiqad waa la xoreeyey iyadu hiya iyadii iyo waxabluha ilmaheediba sideedaba furuucdu usuushay raacdaa haddii asal meel la mariyo faraxuna waa raaci ah, ilmaha markii caloosha hooyadii ku jira xoolaha ah oo hooyadii la gowraco ilmuhuna hooyadii inuu ku gowracan yahay oo xalaala waa la cuni tii xaamiladeheed islaanta ayadii weyneed ba haddii la xoreeyey faraceeduna waa raaci xor buu noqoni wa waa xoroobaya aw mase actaqa alxamla wuxuu xoreeyey oo keliya uurki islaanta ilmo wadaa waa adoon ilmaheedana adoon wey markaasu wuxuu yihi ilmaha calosha kuwado xor wey ah, adiga sibaqi actaqa waa xoreeyey alxamla buu xoreeyey uurkii duunaha ayada sokadeed ayada ma xoraynin cutiqa faqad ilmihii baa keligiis la xoreynaya la xor noqonaya liannahu asalku farac ma raaco laakiin farcu asalku raacaa walow qaala hadduu yihahdo actaqtuka waan ku xoreeyey calaa alfin kun baan kugu xoreeyey kun inaa ii keento aw bictuka waan ku gaday nafsaka naftaadaan kaa gaday bialfin kun baana kaaga gaday wa qiila cutiq mxuuha qabila soo maa wa qabila isagana waa yeelay waa ogolaaday waa ogolahay bu kunka inaan bixiyo cutiqa waa la xoreeya macatiqa waa xoroobay walazimahu waxaa laazim ku noqonaya alfu kunki alf kunkii baa laazim ku noqon shardigi hadduuba qaatay sida kitaab mxu almukatabka soo socdoo kale u noqonaya kunkaa keen xor baa tahay waa xorobaya baabu tadbiir tadbiirkiibuu ku saabsan yahay midkaa wuxuu ahaa addoon sidiisaba laiskaga xoreeyey waxba aan lagu xirin shardi aan lagu xirin dhaqaala aan lagu xirin ayaa soo maray kan waxa weye waa mid mudaber la yidhaahdo mudaberkuna waxaa weeye tacriiqu cidqin yaqacu cala araqiiqi bacda almowti waa cidqi la tacliiqiyey wuxuuna dhacayaa adoonka korkiisa markuu dhinto sayidkii buuna dhacaya cidqigaay xorayntaas bacda mowti xorun bu iska yiri markaad dhinto xor baa tahay marka wuxuu sugayaa inuu sayidkii markuu dhinto buu um, um, sugaya xorubaya nacam atadbiiru tadbiirku qurbatun waa dhawaasho ilaahay loo dhawaado iyaduba oo maadaama oyna marka horeba aad inaad xoraysa iska fiican tahay laakiin haddaad tirahdo marka intaan noolahayn ii shaqee ii khidmee markaad dhintana xor baa tahay ayadoo laftirkeeda qurbo iyo cibaado iyo samafal iyo ixsaan wey waa ixsaan maxaa la dhahaa tadbiir saa ku fasirayo wuxuu yihi wahuwa an yaquul waa inuu yidhaahdo an yaquula idaa midtu markaan dhinto fa anta xurun xor baa tahay waa inuu yihahdo aw amase wuxuu yihi dabartuka waan ku dib xoreeyey dib marka xor noqon aw amase anta adigu mudabarun baa tahay ah, qaar anta xorun bay leeyihin anta xorun ma aha mudaber anta xorun markaaba xoroobi mudabr maa kaas waxaa wey o anta mudabarun waana tirado mudabar baa tahay buu ku yidhi marka taasaa waxaa la dhaha tadbiir baa la yihahdaa tacliiq اlcidqi wey wuxuu ku xidhan yahay bacda اlmowt wayuctabaru waxaana la oo la fiirini oo arrintu ay ay ku taal ku sugnaan doontaa min athuluth xagga thuluthka hadhow arrintiisaasi addoonkaa la yidhi markaa dhintaad xor noqon ninkii hadduu dhinto xagee laga itibaarin ma raasumaalkii baa laga fiirini ma thuluthulmaal baa la fiirini labadaba waa la fiiriyaay thuluthulmaal hadda eh, muxuu ahaa eh, umulwaladada ma imaaneyso rasulmaal bay ka xoroobi raasumaal bay ka xoroobi rasumal waxaa loo jeedaa sayidkii lahaa markuu dhintaba xoolihii hoos ku xidhan ayadana xoolii bay kamid tahaye thuluth miyaa tahay iyo thuluth ma dhan tahay iyo la fiirin mahaye horay ka xoroobaysaa wey horay ka xoroobi kan laakin thuluthulmaal buu ka xoroobi oo ninkii markuu dhinto uu yihaahdo sayidkaygii saasuu iyiri sug baa laleeyahay sayidka bal xoolaan adi her inuu leeyahy kala la fiirin hadduu leeyahay xoolo fara badan oo saddex qeybood u qeybsami karo oo asaga uu qeybtii saddexaad yahay thuluthulmaal buu noqono wasiyadii oo kale weeyaan oo nabiga aleyh isalaatu wasalam ku dhihi jir athuluth wathuluthu kathiir thuluthkii buu noqdo waa xorobaya hadduu maya asaga keligiiba lahay maxaa la fali asaga saddex intii loo qeybiyo yaa qeyb kamiduu xoroobi laba qeyboodna addoon buu ahaano reerka u agoonta Ah, ululmaal baa marka firin saas wayuctabar waxaa la fiirinaya min athului agga thulika laga fiirini wayasixu waxaa asaxaya tadbiirkii waa asixi oo waa banaanye min mutlaqi tasarufi qof tasarufkiisa iyo beeciisa iyo sharihiisa iyo maalkiisa inuu ku tasarufo banaan tahay qofkaasaa wax tadbiirin kara sida beeci mxuu aha cidqigii oo kale wey mutlaq ahaa wakadaa waxaa kaloo banaan oo inuu maarata tadbiir sameeyo banaan min mubadirin midka mubadirka la yidhaahdo mubadilka xoolaha eh, daadaadiya xoolaha ku ciyaaro meelaa munaasib xoolaha ku bixiya ee safiiha intuu noqday la xajriyey isaga oo maxjuura oo mubadir ah haddana tadbiir waa loo ogolyahy oo wuu dhihi karaa intaan noolahay tasarufku waad ii diideen xoolahaygiina waa iga reebteen anaada iga biilaysaan igu danaynaysaan maslaxadayda iyo manfacadayda ayaa lii xajriyey waa soo marray xajriga limaslaxati almaxjuuri iyo limaslaxati alghayr labadaba u ahaae ninkan xoolihiisa ku ciyaara isagaa xoolaha loo tartiibinay laakiin markaan dhinto wax oolo oo liisii tartiibin ma jirtee warkaan dhinto addoonkan xor weeyaan marka manfaco waxaa ugu jirto in loo daayo oo marka uu ka faa'idaysta aakhiradiisii iyo xaggaa uu kaga faa'idaysta markaas marka waa loo daynaya waa loo daynaya laakiin inta uu nool yahay waxba ma tasarufi karo wakadaa waxaa banaan tadbiirka min mubadirin qof xoolaha daadaadinayo waa la imaan karaayo waa dhihi karaa bacda mawti xorun anig waa la xajiriy hadda kuma xorayn karo lakiin markaa dhinta kadib xor baa tahay markaa limanfacatii weeyaan oo aakhara loogu daneeno waxba dhibaato male laa min sabiyin samaya ilmo yaroo sabi ah oo hadduu e, yidhaahdo e, anta xorun bacda mawtii u yidhaahdo wuxuu ka faa'iiday malaha waa sabi wax ajiraho ka heli macnaha wax dembiho looga dhaafi iyo wax naaro caruur isagu iskaga dhintayba hadduu muslimnimo ku dhinto marka kaasa warkiisa lama lama aqbalayo laa min sabiyin maya wayajuuzu waxaa banaan tacliiquhu tadbiirka in lagu xiro calaa sifatin shardi iyo tilmaan iyo sifo way banaanta mithlu an yaquula waa inuu yidhahdo kale in daklta daara guriga hadaad gasho adoonkii bu kuleeyahay fa anta xorun xor baa tahay bacda mowti markaad dhinto markaad dhintaad xor noqon laakin bishardi waa inaad guriga gasho marka fa dukuul inuu galaa shardi qabla mowti intuuna dhimanin sayidka intuu dhimanin gurigi lagu xor waa inu dalaq gelida uu galay xukm tadbiir buu qaadan wuxuu sugay haddana dhimashada sayidka sugay markuu dhinto xor buu noqonaya xor buu noqonaya wain dabara hadduu dib xoreeyo bacda cabdihi adoonkiisa qaarkiis buu dib xoreeyey wuxuu yihi anta xurun bacduka xurun bacda mowti bir markaa dhinta kadib qaar baad xor tahay aw mase kulamaa ymlikuhu wuxuu asaga leeyahay dhammaantii buu dib xoreeyey min alcabdi adoonka uu ku leeyahay adoonkii almushtaraki lisla lahaa adoon dad kale ay shuraka laleeyihiin oo isku leeyihiin yuli inta aan kugu leeyahay o dhan xor baa tahay markaa dhinto markaa dhinto o mase kulamaa ymlikuhu intuu ku leeyahay min acabdi adoonka almushtarak isla lahaa inta uu kuleeyahay asaga qeybtiisa oo dhan biyulxor baa tahay markaa dhintase see la yeli lam yasri ma raacayo isma raacayo ila baaqi intii kale minhu xaggiisa intii kale o dhan ma wada xoroobaya hadda waa soo maray cidqiga hadduu adoonkiisa sayidkii adoonkii isla lahaa uu qeybtiisa xoreeyo hadduu muusin yahay dhammaan waa ku dul xorooba aan soo maray laakiin mudaberka maya qofka mudaberka ah hadduu addoonkiisa qeyb xoreeyo ma wada xoroobayo u bacda mowtihi eh, xor baa tahay qaar kamida ama inta aan kulahaa sharakadan aan kugu lahaa xor baa tahay isma raacayo lam yasri ila lbaaqi intii hadhay minuu xaggiisa ka hadhay iswada raaci mahayo wey wayajuusu waxaa banaan alrujuucu ku noqosho fiihi tadbiirkii lagu noqdo addoonkii aad tiri bacda mowtihi xor markaa dhinto xor baa tahay intaad nooshahay dib baad oga laaban kartaa waad soo ceshan kartaa waad gadan kartaa waa ku tasarufi kartaa rujuuca ah, laakiin qowli hadal lama ogolee bitasarufi inaad tasarufto ood ficil ugu tasarufto bilbeyci washira inaad gado ood iska iibiso waa ku banaan tahay laa bilqowli hadalse maya wali anigan kusoo cesheeyey bacda mowti xor inti waa ka noqday hadda haddaan dhinta hataa xor ma tihid hadduu yihah laga aqbali maayo laakiin hadduuba gato suuqaba geeyo waaba isku dhamaatayba ninkii nabiga aleyh salaatu wasalaam addoonkiisi uu ka gaday oo kale asagoo faqiiro waxbaba haysanin xoolana lagu leeyahay yuu addoomihiisana wuxuu yihi markaa dhintay kadib xor baa tihin markaasuu nabig alay slam adomihi kaxeeye suuqu geeyey addoonkii waa iibiyey xoolihiina waa siiyey wuxuu yihi ku isticmaalo intafic oo ka faa'idayso adaaba baahane marka addoonka waa la gadi karaa mudabarka ah laakiin ficlan waa in lagu tasarufaa laa bilqowli maya walow atat ilmudabara addoontii mudabaradaheedoo la dib xoreeyey hadday dhasho biwaladin ilmo lam yatbachaa ilmaha ma raacayo fi tadbiiri tadbiirta ku raaci maayo Ah, ku raaci mahay sida ti cidqigo kale ma ahee tan ayada waa lakala qaadayaa ayadaa unbu khaas ku noqon xukunkan ilmihii ma raacayo waa ilmihii nin kale ay u dhashay oo ninkan unan dhalin wey hadduu ninkan ka dhalay sayidkan uu ka dhalay laftirkiisa umulwaladay noqono waa baabkan soo socda wey faslun alkitaabatu mukaatabkii baa laga hadlaya mukaatabku waxaa weeyaan waa caqdi uu qofka sayidka addoonkiisa la gelaayo inuu xoolo keeno xoolahaas kadibna uu xoroobo ayaa mukatab layihahdaa kitaabo kitaabadu waa nujuumta xiliyaha lagu talagalay in wax lagu bixiyo muddadaas ayada ah kitaabo la yihahdaa alkitaabatu qurbatu waa qurbo iyo dhawaasho ilahay lagu dhawaado cibaado weeya loo wadaa tuctabaru waana lictibaari fi sixati haddii xilliga uu caafimaadsanaa isagoo ninka sayidkaa ah caafimaadsan hadduu caqdigaas galo waxaa la ictibaarini min maali baa laga ictibaarin xoolaha madaxiisa laga ictibaarinaya hadduu sayidka uu adoonkiisa isagoo caafimaadsan u yihaahdo toban kun oo shilin hadaad ii keento xor baa tahay u yihahdo addoonkii u dhaqaaqo oo xoola aruuris u bilaabo isagoo caafimaadsan sayidku kadibna uu dhinto hadhow ra-su maalka madaxa xoolaha ayuu ka xoroobaya oo la dhihi maayo thulu iyo waa lagu fiirin la dhihi maaye qiimihii laga rabay hadduu keeno waxba thulu laga fiirin maayo horu kasii xoroobi oo hadduu caafimaad asagoo qaba sayidku uu warka ku dhaqaaqay wa fii maradi lmowti jiradii maradulmowdkaay uu dhiminaya sayidka hadduu hadalkaa ku hadlana waa xuroobaya waa la ictibaarini min athulu baa laga ictibaarin waale ninka maradulmowt buu hayay waa xanuunsanaa qofka maradulmowdka ee jirana wuxuu ku hadloo dhanba wasiyaa la yihahdaa wasiyaduna thuluth baa ugu badan ka badan lama aqbalayo marka waxaa weeyaan soo keen xoolihii thuluth baad xor noqon thuluthayna addoonnimadaada baaqi ku noqonaysaa saasa laleeyahy walaa tasixu ma asaxayso kitaabadu ilaa min jaa-isi tasarufi nin dhaqaalihiisa iyo xoolihiisa inuu ku tasarufo ay u banaan tahay oy fulaysa mooyeene waa ninkii baaliq ahae caaqilka aha rashiidka ahae tasarufaya xoolihiisa maca cabdin adoonna waa inuu heshiiska la galo baaliqin qaangaar oo caaqilin caqli leh ilma yaro adoona iyo majnuun waalano addoomihiisa kamid iyo lama gelaayo waa inuu yahay sayidku wuxuu caqdi la gelayo u kitaabeynayo baaliq caaqil ah oo garanayo calaa ciwadin xooluuna marka kula heshiin oo uu ku dhacayaa fi dhimati adoonka dimadiis iyo qoortiisa saaran xoolo lahaya hadda ma jirto ee waxaa weeyaan inta hadaad keento xor baa tahay buu leh marka dimadiisa addoonkay saaran tahay o inuu hadda kadib kuusoo shaqeeyo yuu rabaa marka dimadiisay saaranta macluumu sifati tilmaanteedana waa in la yaqaano xoolaha asaga ah noocaya noocaya noocaya tilmaanta waa inay tahay maadaama uu yahay wixii mucaawada oo uu yahay beec oo kale waa in la garanayo oo hadhow aan lagu marganin oo laisku khilaafin macluumu sifa fii najmayni laba xili bixis waa inay ugu yaraan tahay iyo factor ka badan najmigu waxaa weeye xidigahay wax ku xisaaban jireenoo bilaha iyo xidigaha waxaas isticmaali jireen uma umiyay ahaayeen marka tiibaa marka hadda lagu magac looga dhigayo waxaa loola jeedana waa waktayni laba wakti waxaa lix bilood waxaad bixinaysaa shan boqol lix biloodna shan boqol waa dhihi karaa xadiidkii bariira gabadhii bariira dhihi jiray waa dhihi jirtay kaatabtu ahlii ehelkeygii baan kitaabeeyey oon heshiis la galay ah, sagaal wiqyadood fi tisi mxuu aha awaaq sagaal waqiyadood oo waqiyad sanadkiiba hal waqiyad la bixinayo sanadkiiba hal waqiyadood marka shan sagaal jeer ama sagaal najmi ama sagaal wakti ayay wax ku bixini saasay ku bixinaysaa marka fi najmeyn laba waa ka yaraanin bu ku musanifka laba najmi laba xili aan lagu cariiriyin sanadkan waxaad keenaysaa intaa sanad kale intaa keen laba sano ku dhammee saddex sano afar sano shan sano ka badan iyo fa ka badan bu kusoo yiri yaclamu waa inuu ogyahay maa yu fii kuli najm waa in la ogyahay oo la garanayo o lagu heshiiyo maa yu addoonka wax inuu bixiyo ay tahay fii kuli najmin xili kasta iyo wakti kasta oo la yidhahdo sanad walbaba intaanaad bixini ah, waxaad bixini boqol shilin kun shilin baad bixini sanadka hore sanadka kalena waxaad bixini intaas waa in la yihahdo hadday kala duwan waa in si mid walba gaar loo sii waxeeyo sanad waxaad bixinaysaa nis sanad kale waxaad bixinaysaa thulus sanad kale waxaad bixinaysaa cishriinka soo hadhay biijaab lafdi uu ku hadlaayo sayidka oo muujib ah oo uu ku waajibinayo kitaabadii u leeyahay kaatabtuka munajazin la gooyay oon tacliiq iyo shardi midna lahayn in jaa fulani aan ku jirin wa huwa kaatabtu waa ka lafdigii munjaskaha wa huwa lafdigaasi munjaskahe go-aan tacliiqa lahayn kaatabtuka wey inaad tirahdo waan ku kitaabeeyey calaa kada intaa iyo intaa inaad ii keento tuadiihi aad bixinayso kada wakadaagu fii najmayni laba xili kulu najmin xili kasta iyo wakti kastana kanaa intaasaad bixin saa waa inuu cadaado lafdigu sariix yahay ah, sa u cadaado calaa kada tuadiihi fi najmayn laba wakti baad bixin ama ka badan kulu najmin xili kastana kada intaasaad bixinaysaa faidaa adayta markaad wada gudatood wixii bixisana fa anta adigu xurun markaasaad xor tahay saasuu leey walaa yajuuzu ma banaano kitaabatu bacdi cabdin addoon qaarkii in la kitaabeeyo ma banaana oo tiraahdo bacdu minka baan kitaabeeye qaybtaa intaa keen isoo hormari inta kalena adoon baad noqonaysaa ma banaano ilaa an yakuuna inuuba yahay mooyeene baaqihii inta soo hadhay ee kale xuran xor inuu yahay mooyeene addoonku marka hore mubacad ahaa oo qeyb xor u ahaa qeybna addoon u ahaa marka qeybtii addoonnimadee soo hadhay waa la kitaabeyn karaa waad dhigi kartaa awalba ninta kale niska kale xor baad aheede niskan kale soo haray kaatabtuka waad kartaa laakiin isagoo oo qini ah addoon qini ah oo addoonnimadiisa ay khaalis tahay oo waxba laga xoraynin laa yajuuzu kitaabatu bacdihi warki in la kitaabay ma banaana ilaa an yakuuna baaqiya xuran inuu yahay israacinayo mooyeene walaa tustaxabu lama sunneeyo ilaa liman qof unbaa loo sunneeyaa kitaabada yucrafu lagu garanayo la garanayo kasbu inuu shaqaysan karo wa amaanatu iyo amaanadiis marka addoon kasta sayidka inuu dhokaatabtuka oo wanku xora inuu yihahdo ma banaana waa inuu yahay addoonkan addoon hadhow shaqaysan kara waxaa dhici karta addoonka inu tabar lahayn iska nin naafa ah qof jiran qof xanuunsan qof aan waxba qabsan karin oo haddiiba la xoreeya mawacdiba inuu yahay dhici karta walidalika ilahi wuxuu leeyahay fakatibuuhum in calimtum fiihim khayra haddaad khayr ku ogtihiin cali bin abi talib baa wuxuu ku fasiray alkasbu walamana alkasbu walamaana qof shaqaysana kara dadkana la dhaqmi karo amaano leh walaa tustaxabu lama sunayo ilaa liman yucrafu qof la garanayo kasbuhu shaqadiisa iyo waamanatu amaanadiisa mooyeene walilcabdi addoonkii la kitaabeeye waxaa u banaan faskuha kitaabadii inu iska fasaho mataa shaa markuu doonaba oo yira sayidii aniga wixii aad tiri intaa keen ma keeni karo ama ma keenayaba xornimana ma rabo addoon baan aadaan ku khidminaya a inaan baari kuu noqdaan rabaayo addoonka xaqi ilaahay xaqa sayidkiisa goota laba ajir buuba leeyahay waaba iska maarata waa iska joogayaaba hadduu yidhaahdo kitaabadii waa burtay walilcabdi waxaa u banaan faskuhaa kitaabadii inuu fasakho ka noqdo ma taashaa markuu doono oo dhinaciisa xagga addoonka marka laga fiiriyo caqdigu waa jaaisu daraf jaa daraf weeye walaysa ooma sugnase lisayidi sayidka faskuhaa inuu fasakho sayidku asaga ma fasikhi karo ma dhi karo waa ka noqday kitaabadii oo waa laazimu daraf dhinacana laazimu daraf weeye cuquud dhowra soo maray oo jaa-isu darafeyn la yidhaahdo kan isaga waxaa weeyaan jaa-isu min darafin laazimun min darafin aakhar xagga sayidka laazim buu ka yahay ma fasikhi karo ilaa an yacjiza almukaatabu mukaatabkii inuuba kari waayo can adaa-i nujuumi ah, xoolihii layii bixi iyo waktiyihii ku bixi la yiri inuuba gudanba waayo mooyeene oo hadduu gudan waayo shardiga mashruud bay ahayd waan waaad xor ku noqonaysa wbaad keeni weynay adoon baa tahay marka marka jooga reerkaada joog baa laleeyahy markaasuu marka sayidku ka hadli karaa laakiin hadduu adoonka ordaayo oo shaqadii uu wado muddadii iyo shuruudii iyo cahdigii iyo ballantii uu indibaadoo ku taagan yahay asaga ma fasakhi karo wain maata alcabdu adoonkiibaa dhintayba infasakhat kitaabadii way fasakhantay maxaa walba kala kitaabeenba aw sayidu sayidkii baa dhintay adoonkina weli shaqadiibu ku jiraa falaa kitaabada ma fasakhmayso lannahu agga sayidka sidiisaba laazimu daraf bay ka aheed asagoo aggiisa awoodba asagoo noolbuba fasaki waayey asagoo dhintayna adoonkan asaga shaqaynayo lama hor istaagi karo ah, marka hadduu xilligii sixada ahaa iyo xilligii maradka hadduu ahaa iyo maa loo kala qaadqaadi wayalzamu sayida sayidkii waxaa ku laazimaya oo laga rabaa wax kitaabeeyada adoonka xoolaha ka saartay adoonka xoolaha saartay waxaa laazim ku ah an yaxuda inuu inuu hoobiyo oo rido canhu adoonkii inuu ka rido juزan qeyb min almaali xoolihii kamida wuxuu yihi toban kun ii keen soo maheen tobankiiba inuu ka wada sugo ka wada qaato maaha waa inuu wax ka fududeeyo oo wax u celiyo wa aatuuhu min maali اllahi aladi aataakum bu ilahi le wax ka siiya xoolihii ah, ama wuu siinaya ama wuu ka ridaya wa intaa kaalmayso iskaga bixi dayntii kitaabadii ama intaasaa kaa riday buu leeyahy wain qalla haban yaraatee waa inuu wuxuun bixiyo waxuun celiyo qabla alcidqi intuun adoonka wada xoroobin oo dhaqaalihii ku wada daalin oo soo rabxinin waa inuu ka farxiyo o yihahdo in baan kaa riday aw yadfacu ileyh ama uu wasiyo yidhaahdo intan hooyo ku dar meeshii lagaa rabay wa fi najmi alakhiiri waktiga u dambeeya ee waktiyihii uu waxbixinayo meesha u dambeysa iyo qeybta u dambeysa laga sugay inuu ka rido yaa alyaqu laayiq ahoo munaasab ahoo ku haboon hada ku haboon wuxuu bixinaya maalan shan sano ayaa laga rabay sanad walba inbuu bixin jiray waxaa kuusoo hadhay meeqaa kuso hadhay lix bilood baa kuusoo hadhay meeqaa lagugu leeyahay kun shil baa lagu leeyahay intaas waan kuu daayay taas inuu yihahda fiican oo uu faraxa ku khatimo ugu bishaareeyo markaa ilen markaa hor buu kasii xoroobayahay hor buu kasii xoroobi awalka hore si hadduu wax ka gooyo waxaa dhici karta kuwii kale inuu kari waayo deena addoonnimadiisa uu baaqi ku noqdo marka middan dambe ee xornimada keeni karta u dambaynta ayaa fiican oo fi najmi alakhiiri waktiga u dambeeya waqtiyaha uu bixinayo dufcada u dambeysa yaa yaqu haboon inuu iskaba cafiyo oo ka rido wayundabu rubucu yundabu waxaa la sunneeyaa arubuc afar meeloba meel inay noqoto waxa uu ridayo sayidka oo adoonka ka ridayo dayntii afar meeloba meel ila wthuluthu kahiir baa lasii yiri rubcii low ana naasa qaduu min athuluth ila rubc ibn cabaas u lahaa yaa fiican buu leeyahay fain lam yafcal hadduuna samaynin sayidkii adoonkii waxbana kama ridin waxbana uma celinin xoolihii oo dhan buu ka wada qaatay xataa qabada almaala ilaa xoolihii uu ka wada qibdoodo ka wada oofsado kala wareegay waxba uma celinin radda calayhi adoonkii buu u celinaya sayidku bacdahu qaar xoolaha kamida ah markuu ka wada qaato kadib adoonka xoroobo waxba magaca ilmiye ahaa aayadii baa laga rabaa wa aatuuhum amar weeyaane min maalilahi aladi aataakum haddana wax celi asagoo xora sii walaa yactiqu lmukaatabu mukaatabkii ma xoroobayo walaa shayun qeyb minhu asaga kamidana ma xoroobayo maa baqiya caleyhi intuu ku haro caleyhi korkiisa shayun wax ah, almukaatabu cabdun maa baqiya caleyhi dirham soo arortay intuu hal dirhama ku haray xadii abu daawud soo warinay hal dirhama inta lagu leeyahay adoon wey sida adoonnimadi baa loola dhaqmaya oo loola shaqaysanaya oo hadduu ay noqoto in qof wayeele adii wa layeelo iyo hadduu xugun ku dhaca iyo adoon weeyaan walaa yactiqu lmukaatabu mukaatabkii ma xoroobayo walaa shayun minhu qeyb kamidana ma xoroobayso mubacd noqonayo maa baqi caleyh shay intuu wax ku haray wayamliku bilcaqdi yamliku waa hananayaase bilcaqdi bisababi lcaqdi manaaficahu wymliku bcaqdi caqdigaasi caqdulkitaabada ah caqdiga caqdulkitaabada ah ee uu sayidku adoonku sayidka la galay wuxuu ku mulkinse manaaficu manaaficdiisi iyo waagsaabo shaqadiisii ah, xor ma aha laakiin wuxuu xor ka yahay xagga tasarufka iyo dhaqdhaqaaqa iyo kasbashada intaa xor buu ka yahay oo awal maalin walba sayidka u keeni jira soo maa hadda maya xoolaa laga rabaa xoolii buu aruursan oo wixii buu gadan oo wixii buu iibsan tasarufkiisi maaligaada la dayni oo manaaficdiisi wixii manfaca uu keeni karo qaban karo qabani oo ijaaradii buu qaban waxaasoo dhanba waa mulkinaya wayamliku bilcaqdi bisabi caqdi wuxuu ku mulkin manaaficu wixii manfaca iyo waagsabo shaqadiis ayuu ku mulkinaya wahuwa asagu marka maca sayidi sayidkiisii kitaabeeye maciisa kal ajanabiy buu kula dhaqmi sida ajanabi oo kale asagoo xoolo wato gadanaya sayidkiisa hadday isku imaadaan bayciyo shira naga dhexeeyuu leh waxna kala gadan waa kala iibsano qof ajnabi ahaanba oola dhaqmi oo ka gadan oo ka iibsani xooli baa raba inuu hele ilene walaa yatasawaju mase guursan karo dhinac buu ka xaniman yah ninkan xoolaa la saaray oo laga sugaya faajo faajo iyo waxbaan guursan iyo waxbaan sadaqaysan iyo anaaba wax xorayn iyo taa lama ogolo dhaqaalihi dadka kugulayan horta iska keen waa inu iska keenaa marka walaa yatasawaju ma guursan karo waxaad ku guursanaysid ku aroosanaysid hir ku bixinayso xoolaaba lagugulaya nin baa uu kaa sugaayo nujuum kaa sugaayo walaa yahabu waxna ma hiibeyn karo walaa yactiqu wax ma xorayn karo walaa yuxaawi wax ma sadaqaysan karo wax ma bixin karo muxaabaad iyo nin iyo wax siisamo ma geli karo ilaa biidni sayidi dhankaa sayidkiisu kaga xihan yahay sayidka inuu idmaa mooyeene walaa yajuusu ma banaano bayculmukaatabi mukaatabkii in la gado ma banaano inuu sayidkii dhaho sidii mudabarkan soo maro kale wadan ku gadanba oo ficlan baan taa yada ma soo gelayso mukaatabka inuu isagaa cajiza mooyeene Eh, caqdigiisa waa caqdi laazim ah caqdi laazima weeyaan walaa yajuuzu ma banaana baycu mukaatabi mukaatabkii in la gadaba walaa baycu maa fii dimatihi asaga qoortiisa wixii saaraa oo min anujuumi ah in la gadana ma banaana oo nin aad tiraahdo addoonkaasa waxaan ka sugaya toban kun ka sugayaa tobankii kun ka sugaaya iga gada neefkan ah, inuu sii gata ma banaan o adiga ku wareeg addoonka ka warsug taana ma banaana wawaladulmukaatabati islaanta mukaatabada iyada laftirkeeda la yiri waa hadaad keento xor baa tahay oo ilmaheedii yutiqu waa xoroobay idaa catiqat idaa cutiqat ayada hadii ba la xorooyo dhaqaale iska bixiso ilmaheedina waa raaci faslon fii bayaani xukm umahaat ulawlaad umulwalada wax la yihahdo waa sayidkii oo jaariyadiisii adoontiisa u galmooday haddii dha ilmo u dhasho ama ha noolad ama ha dhinto marka dambe islaanta waxay noqon umulwalada la yihahdaa caruurtiisii hooyadood wey marka hadduu dhinto marka way xoroobaysaa ra-sulmaal bayna ka xoroobi wixii xoolii markuu ninka dhintaba dhaxal iyo wasiye iyo duyuun iyo waxyaalihii kaleo la gaarin ba horay ka dhaqaaqi horay ka dhaqaaqi idaa walada jaariyatahu idaa awlada dheh hadduu ka dhashado shaksun qof jaariyatahu addoontiisi adoontiisi addoontiisii baa ilmo u dhashay wey manaa saas ka wadaa asagaa jimaaca ilmo ka dhacay aw mase jaariyatan addoon yamliku bacdaha qaarkeed uu lahaa addoon uu nin kale lalahaa oo shirkadeed ayuu iskaga galmoodo ilmo dhashay ma banaana in loo galmoodo adoontu hadday shirkad ay tahay jaariyada in ninkan uu yihahdo ana dhinacyaan kale dhinacaa ka leedahay budciga iyo farjiga shirkad ma galo shirkad ma galo ah, ima bimulkilyamiin oo khaalis ah wa ima bicaqdin saxiix oo nikaaxa labadaa un baa furuusta lagu banaystaa marka hadduu ninkii laakiin iskaga galmoodo ka waran khalad buu ku dhacay laakiin ilmihii meeshaa ka imaadaa waxaa weeyaan ilmo xalaala weeyaan oo umulwaladay ku noqon oo asagaa la raacini isagaa la raacin ah, shubh oo kale laga soo qaadi waxbana la yeeli maayo oo garaaci iyo xadi iyo zinaad ku dhacday la dhihi maayo oo udru lxuduud bishubahaat maadaama wax u ku lahaa shubha wey aw mase jaariyat ibnihi ilmihii wiil uu asaga dhalay adoontiisii buu iskaga galmooday taana ma banaana laakiin haddayba dhacdo iyaduna waa shubho oo aabbaha loo garaaci maayo anta wamaaluka liaabika buu maqlayo markaasuu xoolihiisii addoomiina ku darsaday oo iskaga galmooday aw jaariyata ibnihi falwaladu ilmahaas ama ku dhashay si shubha ah ama si xaqiiqo ilmkiisaoo asaga u adoon u lahaa ee u dhashay xorun ilmaha xor wey horta wljaariyatu midii dhashayna umu baa la dhahaa lahu asagay umulwalado u tahay ilmihiisi bay dhashay fatuctaqu waa la xoraynayaa bimowtihi dhimashadiisay ku xoroobaysaa xor ku noqon markuu saa dhintaba xor bay rasu maal ka xoroobaysa ka xoroobaysaa bal xoolaha fi ibnu inaad dhan la dhihi maayo wayamtanicu baycuhaa in la gado oo adoontii ilmaha kugu dhashay ee caruurtaadibaad hooyada u ahayd inaad iibisa ma banaana waa xaram sidaasaana marka xoog badan aqwaasha culimada waxay isku khilaafsan yihiin oo masaa'il kalaa jirto iyadoo adilo loo haysto in la gadi karaa wayamtanicu baycuhaa in la gadana waa mamnuuc wey waa ma banaana wahibatuhaa in qof la siiyana ma banaana wayajuuzu waxaase banaan istikdaamuha sayidkii inuu adoonta khaadimsado oo u khidmayso o u shaqayso waijaaratuha inuu ijaarto yihahdo orod oo reerkaas usoo shaqe kabarwadaad soo keen waxaad keentaan anigaa iskale waa dhihi karaa waa ijaaran karaa wa waa guurin karaa iyadoo ilmo u dhasha nin kale waa u guurin karaa wa hadday soo shaqaysana kasbuhaa shaqadeeda waxay soo kasbato lisayidi sayidkaa iskale sidii mukaatabki o kale ma aha la dhihi maayo adoon weeyaan markuu ninka dhintay may horey ka xoroobi mudabarkana hulidku ka xoroobi wa waxaa isku mida ah, waladatu dhashayaa islaantan umulwaladada noqon ilmahay dhashay ee umulwalado ku noqotay ee ku dallacday ee hadhow markuu sayidka dhinto ay ku xoroobayso ama ha nool ama ha dhinto farqi ma kale sabaan waxaa isku mid a waladatu ilmaha ay umulwaladada ku noqotay dhashaya xayan iyadoo isagoo nool iman nool dhashaya ow mayitan ilma dhintay oo markiiba ka dhintay ha noqdo farqi ma kale laha kolba hadii ilma dhashay laakin laakiin low lam yutasawar haddaan la suraysan la suuraysanin fiihi ilmaha lam yutasawar fiihi aan laga suuraysanin khalqun aadamiyu abuur aadami haddaan laga suuraysanin oon laga garanin waxay dhashay wax weli la suureeyeyoo aadama arubuurkii iyo qaabkii suurada ibni aadam kale hadduunan gaarinba ilmihii siqdii yaroo dhicisahoo weliba aan la suuraynin buu iska noqday lam tasir ku noqon mayso uma walad ku noqon mayso uma waladi ku noqon mayso oo horay adoon umid kasi ahaan ay ahaan maxaa yeele waxay dhashay wax yaroo dhiciisa soo tuurtay dhiig baa ifakaday ilmo yaroo iska maarata mudqa ah ayay soo tuurtay cad waxaasoo dhan lama laakiin hadday ilmihii ilm eh, eh, suuradiisa ay kaamil tahay ama khalqo aadam laga garanayo u yahay haba dhintee umulwaladay ku noqonaysaa walow walow awlada jaariyatahu a ah. ya walow awlada iska dheh hadduu ka dhashado jaariyatahu addoontiisi ajanabiyun mid ajanabi ah yaa ka ilma dhashaday min nikaaxin guursi uu guursaday nikaax buu kaga ilma dhashaday waa guursaday sayidkiibuu ka doonay adoontaadasi waa guursaday markaasay ilmo dhashay oo mase zinan awlada waa ka wala dhasheeyey ajnabiyun zinan zino galbado ilmo kaga dhalay falwaladu ilmahaas ninka ajnabiga uu adoonta ka dhalay binikaax kaga dhalay ama zina u kaga dhalay milkun waxaa iskale lisayidiha sayidka iskale midka ma aratay adoonta guursanaya waxaa loogu diidan yaha waxaa weeyaan ilmahaadii ood aragto ayaada adi aan ugu nisbeynayn sayidkii umaad dhalaysaa un neef xoolo kale oo geela iyo qoorkaha oo kale un umaad noqoni marka sayidka iskale ilmaha isaga walidalika waa kii ilaahay subxaana watacaala arrintaa diiday laba shay umaa laga soo reebay labadaa shay maxay ahaayeen waman lam yastadix minkum dawlan wax uu tabaro u hayana ma laha dhaqaala ma haysto uu xor ku guursado ma haysto ta aakhirkaa lagu sheegay dalika liman khashiya alcanata baa layidhi zinana waa ka baqaaya marka ilmahaas su wax rabaa ha noqdee isagaa isbadbaadinaya falwalad milku sayida aw shib aw bishubhatin ninkan asaga ah ee ajanabiga adoonta ah, sayidka wuxuu ugu galmoodo oo kaga ilma dhalay bishubhatin khaldan uu ku khaldamay a shubha wey waa ku khaldamay islaamtiisii ama adoontiisii uu moodayay waa u galmooday ilmay dhashay see la yel ilmaha isaguna fahuwa xorun kaa xor weeyaan waa xor oo ninkaasaa loo daynaya falow malakahaa bacda dalika markaa kadib haduu soo mulkiyo ninkii asaga aha zinada ugu tegey ama nikaax ugu tegey addoonta ayadaheeda ilmaha u dhashay hadduu soo mulkiyo gacantiisa soo gasho ilmihii hore waagaa u dhashay may ku noqon maya ee lam tasir ma noqonayso umuwalad ma noqonayso haddii marka hore uu guur iyo zine iyo arrimo noocaas oo kale arrimaha ku dhashay kadib hadduu soo mulkiyo ilmihii hore ma shaqeynayo umulwalada noqon mayso lm tsir ma noqonayso uma waladi ma noqonayso xukunkii kii hor waa khilafsany wallah alam bila towfiq sal اllah waslam ala mamd